bsmi <clears throat> اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجmaعين ama bعdu waxaan soo haynay kitaabkii arbacuuna xadiiثa fi أxkami الbaaliغaat qala aljaamicu ayadahu allahu alxadiisu alxaadi walcishruun wacan caaishata radia allahu canha qalat daklat asma'u cla rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam faqalat ya rasuula allah kayfa tagtasilu ixdaana idaa tahurat min almaxiid mideen sideebay qaala ta'hudu sidrahaa wamaa'ahaa fatawada-u huma tagsilu ra'saha watadlukuhu xataa yabluga almaau usuula shacriha huma tufiidu calaa jasadiha huma ta'khudu firsataha fatataharu biha qaalat ya rasuula allah kayfa atataharu biha qaalat caaishatu facaraftu aladii yaknii canhu rasuulu اllahi sala allahu alayhi wasalam faqultu laha tatabiciina aathaara addami rawaahu abu daawuuda waasluhu fi lbukhaariy wa can caaishata radia allahu canha waxaa laga wariyey qaalat waxay tiri dakhalat asmaau asmaa baa gashay calaa rasuuli llahi sala allahu calayhi wasalama nabigay u gashay fa qaalat waxay tidhi yaa rasuula allah keyfa sidee baa taqtasilu ixdaanaa mideen ay u qubaysanaysaa idaa tahurat haddii ay daahir noqoto min almaxiidi xeydka ay ka daahir noqoto qaala waxa uu yidhi ta'khudu waxay qaadanaysaa sidrahaa gobkeeda geedka gobka caleemihiisa ayay saabuun ahaan iyo u isticmaali jireen wamaa ahaa iyo biyaheeday soo qaadanaysaa fatawada uu waa weyse qaadanaysaa weysadaasna marka sida daahirka ka muuqato way ka horeysaa qubayska oo sida janaabada looga meyrto kale weysaa la sunneeyaa weysadaana marka inay dhammaystirnaato oo ay weyse taama ay tahay ilaa lugaha la dhaqo way fiican tahay huma tagsilu ra'saha sahaa dhaqaysaa watadlukuhu meeshaa marka watadlukuhu ayb way rugaysaa marka waa rugaysaa xataa yabluga almaa-u ilaa biyuhu ay gaaraan usuula shacrihaa tinteeda salkeeda ay gaaraan tinta salkeeda ilaa ay gaaraan biyihii huma tufiidu way shubaysaa biyihii calaa jasadiha jirkeeda ayay ku wada gaarsiinaysaa uma ta'khudu waxay qaadanaysaa firsatahaa gabalkeeda gabalkeeda suufkaabay qaadane fatadaharu bihaa waa ku dahaaro qaadanaysaa oo macnaha meeshii bay ku nadiifinaysaa qaalat yaa rasuula allah waxay tiri rasuul allow kayfa atadaharu bihaa see ugu dahaaro qaadanayaa qaalat caaishatu caaisha caa-isha waxay tihi facaraftu waxaan gartay alladii yaknii canhu rasuulu llahi sal l salam waxa nebigu uu sar beebayo ayaan fahmay bay tiri faqultu lahaa waxaan ku yidhi tatabiciina waxaad raacraacaysaa aathaara dami dhiigga raadkiisa yacni meeshii dhiigga ka socday ayaad gobolkaas suufka ah ee weliba miskiga iyo wax inta la mariyo uduga la mariyaad meeshii marinaysaa ka bacdi ayb rawaahu abu dawuuda wa fi lbukhaariy qowluhu firsatahaa alfirsatu alqidcatu waa qeybta waa gabalka <clears throat> alqidcatu gabalka weeyaan min alqutni suufka ah almutayabi ee la udgiyey ayb alfirsatu waxaa la sheegay marka tali bitahliith ilfaa alfursatu walfirsatu walfarsatu intaba ayb ibnu raslaanka sidaasuu sheegaya ayb ibnu sida ayuu marka ka sheegay ayib ayib marka miskii waxbay gelinaysaa intay barafuun iyo wax ku darto ayay meeshii marka dhiigga iyo ayay ku carfinaysaa ay marinaysaa ayib sidanna waa sida marka xaydka ay uga mayranayso qowluhu firsataha alfirsatu alqidcatu min alqudni almutayabi ee la udgiyey gabalka suufka ah ee la udgiyey fi lxadiidi xadiidka waxaa ku sugan sifatu lgusli qubayskii sifadiisii min alxaydi laga qubeysanayo waxay kutusay marka islaamka dhan nadaafadiisa iyo yacni qaabka ou markaa jirka iyo qalbiga labadaba uu u nadiifinayo taqtasilu way qubaysanaysaa goorma idanqataca canha markuu ka go-o addamu dhiigga mar markuu ka go-o wataxaqaqat dalika isla markaa ay hubsatana wataxaqaqad ay hubsato dalika markay hubsato inuu dhiiggii ka go-ay bay qubaysan kartaa ay qubaysanaysaa ayib oo yacnii dahaaro ahaan markaa ay u qubaysanay inay daahir noqoto tanwi liqtisaala tanwi waxay niyeysanaysaa aliqhtisaala qubaysi min alxaydi laga qubaysto cinda ifaadatihaa ku shubideeda agteeda almaaa biyaha calaa jamiici jasadiha ay ku shubayso niye ayaa marka la rabaayo de waa cibaado inama alacmaalu binniyaat baana nabigu yiri sala allahu calayhi wasalam tubliqu lmaa biyaha ayay gaarsiinaysaa usuula shacrihaa tinteeda salkeeda ayay biyaha gaarsiinaysaa fa idaa lam yasil haddii uunan gaaraynin ilaa binaqdi in la furfuro ma ahane naqadad waa furfuraysaa marka wa tutbicu diiba uduga iyo barafuunka ayay raacinaysaa mowdica dami dhiigga meeshii uu ka socday biisticmaali alfirsati bayna ku raacinaysaa gabalkii isticmaalkiisii almumasakati ee la miskiyeeyey ee miskiga lagu daray qaabkaana waa qaabkii ay uga mayranaysay qala alxadiisu الthani wاlcishruun wacan caaishata radia allahu canha qaalat qala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam dacii cumrataki wanqudii ra'saki wاmtashitii waahilii bixajin rawaahu lbukhaariy wacan caaishata radia allahu canha waxaa laga wariyey qaalat waxay tiri qaala rasuulu llahi sala ly slam nabigu wuxuu yihi dacii cumrataki cumradaadii ka tag wanqudii ra'saki madaxaagana furfur wamtashidii shanlayso wa ahilii bixajin xajna ku dhawaaqa rawaahu lbukhaariyu caa-isha markii hore cumre intay soo xiratay ayaa xayd ku dhacay sarif iyadoo marayso xaydkii markuu ku dhacay baa nabigu sal ll ly salam uu yidhi cumradaadii iskaga tag wanqudii ra-saki madaxaagana furfur wamtashidii shanlayso yacnii qubayso oo ixraamkii u qubayso waay wa ahilii bixajin markaan xaj ku dhawaaqo labeyka xajatan dheh <clears throat> fiihi istixbaabu naqdi shacri tinta furfurideeda sunanimadeeda ayaa ku sugan xadiidkan lilxaa-idi haweenta xaa-idka ugu sugan cinda algusli qubayska agtiisa yacnii markay qubaysanayso waxaa wanaagsan biyuhu dabcan haddii biyuhu aynan salka gaaraynin waa ka hadalnay haddii laakiin ay tinteedu mathalan jilicsantaoo madaxa biyihii lagu shubaba salka ay gaarayaan waxaa loo sunneeyaa ama u wanaagsan inay furfurto maadaama nabigu sala allahu alayh waali wasalama qubayskii sunnada ahaa iyadoo aan xaydkii ka dahaaro qaadanaynin kii sunnada ahaa oo ixraamka loo qubaysanayay hadduu yidhi wanqudii ra-saki madaxaaga furfur uu yidhi kii dahaarada loo ahaanta loo meyranayo qofku ay daahir ku noqonaysa min baabi owlaabuu ka noqonayaa marka istixbaabku marka meeshaasuu ka imaanaya ayb wa fiihi waxaa ku sugan ana alxaa naagta xaa tasilu lilixraami markay xaj ama cumro xarmanaysa iyadoo xayd qabto qubaysanaysa wa in kaanad haba ahaato fii athnaa'i xaydihaa xaydkeeda dhexdiisaba haba ahaato waxaa kaloo lagu dari karaa ama laga qaadan karaa naagta inay eh, xaj ama cumro ay xarman karto iyada oo xayd qabto laakiin dawaaf ma samaynayso horaanna xukunkaa uga soo hadalnay oonu soo marnay ayb qaala alxadiidu athalith alxadiidu athalith walcishruun xadiidka labaatan iyo saddexaad ayb alxadiidu athalithu walcishruun wacan umi caطiyata radia allahu canha wakanat baayacat الnabiya slى اllahu عalayhi waslama qalat kuna la nacudu اlkudrata wالsufrata bacda طhri shayئa rawaahu abu dawuuda waasluhu fi lbukhaariy wacan ummi cadiyata radia allahu canha waxaa laga wariyey wakaanad waxay ahayd ummu cadiya baayacat innabiya sala allahu calayhi wasalama nabiga inay la mubaayacootay qaalat waxay tiri kunnaa waxaanu ahayn laa nacuddu inaanan tirin jirin alkudrata kudrada kudrada waa calowga midabka oo biyaha calowga wasaqda oo kale u eg iyo wasufrata jaallaha yacnii midabka xoogaa jaallaha oo malaxdoo kale usoo eg ee markaa ka imaanaya haweenta bacda duhri markay dahaaro qaadato dhiigu ou go-o kadib imaanayo shay-an xukma aanan tirin jirin rawaahu abu daawuuda waasluhu asluhu fi lbukhaariy asluhu fi lbukhaariyi waxaanu leeyahay macnaha bacda duhrida bukhaari ma laha isaga kunaa laa nacudu lkudrata wasufrata shay-an buu werinayaa bacda duhrida marka abu daawuud baa werinaya eewaxayna ku fadhisaa macno aada u weyn oo xugun baa ku xirnaanayo saan arki doono fiihi waxaa ku sugan xadiidkan dhexdiisa ana asufrata iyo walkudrata sufrada midabka jaallaha ah waxa jaallaha ee haweenka ka imaanayo ama waxaa calowga oo kale biyaha calowga midabkeeda lehe ka imaanayo wa hiya sufrada iyo kudradu maa taraahu waxa ay arkaysa waay almar-atu haweeneyda kasadiidi malax oo kale yacluuhu soo kor noqonayo isfiraarun midab jaalla ah uu kasoo kor noqonayo bacda inqiaaci dami dhiiga markuu go-o kadib iyo waduhri duhriga kadib laysa bixaydatin sufradaa iyo kudradaa duhriga kadib laysa bixaydatin inaynan ahayn wax xayda ma aha fatagsiluhu lmaratu waaweyneyda waa dhaqaysaa watatawada-u waa weyse qaadane watusallii waana tukanaysaa ama sufratu sufrada iyo walkudratu iyo kudrada fii zamaani alxaydi waqtiga xaydka dhexdiisa socoto fahiya hiya xaydun kamaa huwa sida uu yahay mafhuumu hada alxadiid xadiidkan mafhuumkiisa yacni haweenta iyadoon dhiiggii ka go-in bay waxay isku aragtay midabkaa jaallaha ah waxaa biyaha jaallaha ah ama kudrada calowga waxaa calow calowga ah bay isku aragtay inay ka socdaan hoosteeda dhiiggiina kama go-in oo duhri eh, ma ahan kadib oo inta dhiigga uu joogo waqtigii dhiiggay aragtay kaasi waa xayd oo kaa duhri maaha isaga ayb marka sufrada iyo kudrada laba xaalad bay leedahay bacda duhri inay wax aragto markay qubaysato ama ay daahir noqoto xaydkay ka daahir noqoto waxa ay arkayso ee sufro iyo kudro ah kaa xayd ma aha waa un najaas caadi oo kale waa iska dhaqaysaa waa weyse qaadanaysaa ee inta aan xaydku go-in hadday aragto xaaladda labaad waaye taas waa xayd markaas alxadiidu alraabicu walcishruun xadiidka labaatan iyo afaraad wacan umi calqamata mawlaati caaishata radia allahu canha anaha qaalat kana annisaau yabcahna ilaa caaishata umi lmu'miniina bidirajati fiiha alkursufu fiihi asufratu min dami alxaydati yas'alnaha can asalaati fataqulu lahuna laa tacjalna xataa tarayna alqasata albaydaa turiidu bidalika aduhra min alxaydi rawaahu maaliku fi lmuwaطa xadiidkanna marka xaaladii eh, wuxuu sheegayaa marka labaad ee eh, asufratu walkudratu fi ahnaa'i alxaydi inay xayd tahay wadirajatu dirajadu qaala bnu latiir fi nihaayati wuxuu ku yidhi haakada yurwaa sidaabaa loo warinayaa bikasri daali daalka oo la hoos dhigo iyo wafatxi raa-i ra-da oo la kor dhigo jamcu durjin weyaan wa huwa durjiguna kasafati sagiiri tadacu fiihi almar'atu khifa mataaciha ayb wuxuu yidhi wahuwa isagu ka safati waa weelka ay haweentu ku qarsato ama ay gashato diibka iyo barafuunka gurigeeda yaallo weelka ay ku ridato asagiiri ee yar tadacu fiihi lmar-atu haweeneyda ay ku ridato khifa mataacihaa alaabteeda fudfudud iyo wa diibihaa barafuunkeedaba ay ku ridato oo kale waayo marka weelkaa yarkaa barafuunka iyo ay ku ridatay waxay kusoo qaadayeen marka waxay kusoo qaadayeen iyadoo suuf iyo wax ay ku jiraan ayib oo xadiidka markaan aqrina kaana annisaau kaasaan ka tagnaan umalaynayaa kaana annisaau haweenku waxay ahaayeen yabcathna inay soo dirayeen ay soo dhiibayeen ilaa caa-ishata caa-isha xaggeeda ayay usoo dirayeen umilmuminiina umulmuminiin ahayd bidirajati ayay usoo dirayeen weel yar oo weelasha ay barafuunka haweenta ku shubato iyo fiiha uu ku dhex jiro dhexdiisa uu yahay alkursufu suuf fiihi suufka dhexdiisa waxaa ah ama korkiisa ah assufratu wax jaalla jaalla ah min dami alxaydati xaydka dhiiggiisa yas-alnahaa waxay su-aalayaan cani salaati salaadii yacnii dhiiggii inuu ka go-ay iyo in kale xoogaa intay kusoo tiraan eh, suuf ay kusoo tiraan eh, hoostooda sufra iyo markaa iyo suufkaasna markaa uu leeyahay midabkaa jaalla jaallaha ah, wax ah eh, dareere noocaasa intay ku tiraan hoosta uga soo tiraan bay waxay kusoo ridayeen weelka ay barafuunka iyo waxaa ku shubtaan markaasay caa-isho u keenayeen waa tusayeen markaasay waxay dhahayeen ma tukan karnaayo xaydkii ma naga go-ay fataquulu taquulu lahunna waxay ku dhahaysa iyaduna laa tacjalna ha degdeginina <clears throat> xataa tarayna ilaa aad ka aragtaan alqasata albaydaa nuuradda cad yacnii shayga nuuryadda cad oo kale ah ilaa aad ka aragtaan waxaan jaallo jaallaha ah maadaama xaydkii weli ounan go-in waa xayd bay ka wadaa ilaa aada marka waxaa eh, nuuradda oo kale ah oo aadka u cad aada dareentaan ma ahani turiidu bidalika waxay kaa ujeedaa marka adduhra dahaara min alxaydati laga dahaaro qaatay rawaahu malikun fi lmuwata wadirajatu qaala bnu latiir fi nihaayati wuxuu ku yidhi haakada sidaadaas oo kale ayaa yurwaa loo warinayaa bikasri daali daalkoo la hoos dhigay oo fatxi raa-i iyo ra-da oo la kordhigo jamcu durjin weeyaan wahuwa kasafati waa weelka asagiiri yar tadacu fiihi lmar-atu haweeneyda ay ku ridayso khifa mataacihaa alaabteeda fudfudud iyo wadiibihaa barafuunkeeda wa qiila waxaa layidhi inamaa huwa bidurjati weyaan ta'niisu durjin wa qiila inamaa hiya addurjatu bidami wa jamcuhaa adduraj waay wa asluhu asalkiisuna shay-un shay weyaan yudraju la duuduubo ay yulafu la duuduubo waay ayb walkursufu kursufkuna alqutnu suufka waay waalqasatuna qasadu an takhruja inay soo baxdo waa alqudnatu suufka aw alkhirqatu ama marada allatii tuxshaa lagu cubo bihaa meeshay dhiigga ka socdo haweentu ay gashanayso alxaa-idu ay taxtashi waalqasatu qasadu an takhruja inay soo baxdo waa alqudnatu suufka aw alkhirqatu ama goodka marada allatii marada ama suufka oo taxtashii ay ku cubto bihaa iyada alxaaidu idu midda xaydka qabto ee hoosteeda ay ku cubayso kaanahaa sidii iyada oo qasatun inay soo baxdo sidii iyadoo nuurad oo kale ah baydaa baydaau cad laa yukhaalituhaa uunan dheehaynin sufratun wax jaalla ah macnuhu waxay tahay waa inta suufka ay hoosta gelinaysaa ilaa ay kasoo uu soo baxo isaga oo nadiif ah oo sida nuuradoo kale u cad uu soo baxo alqasat albaydaa saasay ka wadaa yacni duhri bay ka wadaa laakiin inta uu soo baxayo isaga oo midabkaa jaalla jaallaha iyo <clears throat> biyaha calowga midabkooda oo kale isagoo leh iyo inta uu soo baxayo wuxuu leeyahay maya lama qubaysa eh, yacni dhiiggii laga qubaysan maayo lianna maxaa yeelay asufratu eh, sufrada fii waqti alxaydi waa xayd dabcan fiihi xadiidka waxaa ku sugan ana sufrata sufrada midabka jaalla jaallaha ah fi zamani alxaydi waqtiga xaydka dhexdiisa xaydun xayd inuu yahay wa fiihi waxaa ku sugan maa kaana calayhi wuxuu ku sugnaa maa waxa kaana ou ahaa calayhi maaga korkiisa nisaau saxaabati saxaabada haweenkooda iyo wataabiciyaati iyo taabiciyaadka haweenka taabiciyaadka waxaa ay ku sugnaayeen oo min xirsihinna dadaalkooda ah ayb calaa tacalumi diinihinna diinkooda barashadiisa wa adaa-i lwaajibaati waajibaadka gudashadiisa cala adariiqati loo guto dariiqadii asaxiixati saxiixa ahayd almardiyati laga raalliga ahaa yani xadiidkan waxuuna tusayaa siday haweenka saxaabiyaadka iyo taabiciyaadka ugu dadaali jireen diintooda barashadooda oo aynan u xishoon jirin qaala alxaafid bnu cabdilbar waxa uu yidhi fi listidkaar fii xadiidi caa-ishata waxaa ku sugan maa kaana nisaau salafi haweenkii salafku waxay ahaayeen calayhi shaygaa korkiisaba ay ahaayeenoo min alihtibaali ka haniimeysi <clears throat> yacni ku dadaalid biamri diini diinta arrinteeda aada loogu dadaalo wa su-aali man iyo qof su-aashii yadmacna ay damcayaan biwujuudi ay quudaraynayaan oo ay damac damac ay damcayaan macnaha biwujuudi cilmin cilmi helitaankiisa biwujuudi cilmi maa shay ogaalkiisa iyo cilmigiisa ka helidiisa ay damcayaan ashkala iyaga ka ishkaal galay calayhina korkooda cindahu agtiisa ay ka helayaan <clears throat> bay aada ugu dadaali jireen ay ka haniimeysan jireen ayib ihtibaalku marka waa haniimeysi wuxuu leeyahay fii xadiidi caaishata waxaa ku sugan maa wixii kaana uu ahaa nisaau salafi salafka haweenkooda calayhi korkiisa ay ahaayeenoo min alihtibaali ka qaniimeysi iyo ka faa'iideysi biamri diini aada loo daneeyo yacnii ka qaniimeysi ama danayn la daneeyo biamri diini diinka arinkiisa iyo wa su-aali man iyo qof su-aashii yadmacna ay damcayaan oo ay yacni rajeynayaan biwujuudi cilmi maa shay cilmigii helitaankiisa ashkala calayhina iyaga ka ishkaal galo cindahu agtiisa ay damcayaan inay ka helayaan wahaakadaa marka dhibcaha marka saddexdaa war kala yani galay wahaakadaa sidaadaas oo kale ayb almu'minu mu'minku muhtabilun waa mid aada u daneeyo biamri diinihi diintiisa shanigeeda fa huwa isagu diinta shanigeeda ra-su maalihi waa ra-su maalka uu haysto waa kamaa qaala alxasan xasanulbasri sida uu yiri ra-su maali lmu'mini mu'minka maalki ra-su maalkiisa diinuhu diinkiisa waay laa yukhallifuhu ugama tago fi rixaali guryaha ugama tago walaa ya'tamanu calayhi rijaalu raggana kuma aamino dad uma dhiibta qofka diintiisa waa ra-su maalkiisii uu haystay waay alxadiidu alkhaamisu walcishruun xadiidka labaatan iyo shanaad wacan umi salamata radia allahu canha qaalat jaءat umu sulaymin ilى rasuuli اllahi slى allahu عalayhi wasalam faqaalat ya rasuula allah in allaha laa yastaxyii min alxaqi fahal clى almarأati min gusli ida اxtalamat qala الnabiyu slى allahu عalayhi wasalam ida ra'at ilma fagaطت umu salamata tacnii wajhaha waqaalat ya rasuula allah wataxtalimu اlmarأatu qaala nacam taribat yamiinuki fabima yushbihuhaa waladuhaa rawaahu lbukhaariyu wamuslimu wlafdu lilbukhaariyi wacan umi salamata waxaa laga wariyey radia allahu canha qaalat waxay tiri jaa-at ummu sulaymin ummu sulaym baa timid ilaa rasuuliillaahi sala allahu calayhi wasalama nabigay u timid faqaalat waxay tiri yaa rasuul allah in allaha alle laa yastaxyii kama xishoodo min alxaqi xaqa ka xishoon maayo fahal cala almar'ati haweeneyda korkeeda ma yahay min guslin wax qubays ah idaxtalamad hadday isku ixtilaamto oo habeenkii intay seexata ay ama hurdadaba ay ku riyooto ay wax ka yimaadaan qaala anabiyu sala allahu calayhi wasalama nebigu wuxuu yidhi idaa ra-at ilmaa hadday biyo aragto yacni waa qubaysanaysaaba qubaysaa ku waajibayo faqadat umu salamata umu salama way dabooshay tacnii wajhahaa wejigeeday dabooshay xishood darti wa qaalat waxay tihi yaa rasuula allah wataxtalimu lmar'atu oo oh, haween ma ixtilaamto qaala wuxuu yidhi nacam ha taribat yamiinuki midigtaada ha carowdo fa bima maxay baa yushbihuhaa ou ku shabahayaa waladuhaa ilmaheeda maxay ku shabahayaan yacni ilmaheeda waladkeedu muxuu ugu ekaanayaa iyada haddaysan biyo qabin rawaahu lbukhaariyu wa muslim walafdu lilbukhaariyi fiihi xadiidka waxaa ku sugan annahu yenbagii lilmar'ati lmuslimati waxaa u habboon haweeneyda muslimadda ah allaa yamnaca inuunan ka celinin xayaa-uhaa sariigteeda iyo xishoodkeeda min tafaquhi diinihaa diinteeda barashadiisa iqtidaa'an iyadoo ku dayanaysa bisaxaabiyaati alawaa'il haweenkii hore ee saxaabiyaadka iyadoo ku dayanayso gabadhu marka waa inay diinteeda su-aasho barato aynan ka xishoonin arrintaa wa fiihi waxaa ku sugan ana almarata haweeneyda yajuusu lahaa waxaa u bannaan an tastaftiya inay jawaab ka dalabto alrajula ninka alcaalima caalimka ah fiimaa yahusu diinaha waxa diinteeda khuseeyo haweeneyda nin caalim ah waa weydiin kartaa mas'alo diin ah wa fiihi waxaa ku sugan anamaa taraahu lmar-atu haweeneyda waxay arkayso fii manaamihaa hurdadeeda dhexdiisa ay ku arkayso min ixtilaamin ixtilaam ah min ixtilaamin ah yuujibu calayha korkeeda wuxuu ku waajibinayaa algusla qubays alxadiidu asaadisu walcishruun xadiidka labaatan iyo lixaad wa can cabdiraxmaan bni cawfin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam idaa sallat ilmar'atu khamsaha wasaamat shahraha waxafidat farjaha wa ataacat zawjaha qiila laha dukhulii min ayi abwaabi اljannati shi'ti rawaahu axmedu wasaxaxahu bnu xibbaan min xadiidi abi hurayra ayb wacan cabdiraxmaan bni cawfin radia allahu canhu waxaa laga warinayaa qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu wuxuu yihi idaa sallat ilmar'atu atu haweeneyda hadday tukato khamsahaa shanteeda salaad wasaamad ay soonto shahrahaa bisheeda soon wa xafidad ay ilaaliso farjahaa farjigeedana ay ilaaliso xifdiso wa ataacad ay adeecda zawjaha ninkeeda qiila lahaa waxaa lagu oranayaa udkhulii gal min ayi abwaabi ljannati shi'ti jannada irdaheeda tii oho shi'ti aad doonta ka gal ayaa la dhahayaa rawaahu axmedu wasaxaxahu bnu xibbaana min xadiidi abi hureyra yacni axmed min xadiidi cabdiraxmaan ibni cawf buu wariyey ibnu xibbaanna min xadiidi abi hureyra u keenay sidaas baan marka min xadiidi abi hureyra aan uu iri ayb fiihi xadiidka waxaa ku sugan ana almar'ata haweeneyda alxaafidata ilaalinayso licibaadati rabbihaa rabbigeed cibaadadiisa <clears throat> wa xaqi zawjihaa ninkeeda xaqiisa waalmujtanibata midda ka dheeraanayso can ilfaaxishati faaxishada daakhilatun mid gelaysa waay jannata rabbihaa rabbigeed jannadiisa <clears throat> ayay gelaysaa sidaabaa loo yaboohay wa daacatu zawjihaa ninkeeda ka dambayntiisa ay ka dambaynaysana muqayadatun waa mid lagu qeyday bilmacruufi macruuf mid lagu qeyday waay falaa daacata daaca lahu wax daacaa uma sugnaanin isaga filmacsiyati macsi uguma sugnaanin dhexdeeda wax daacaa kuma leh haweentiisa macsi isagoo markaa macsi ma ku adeecaysa iyada waay ayb meeshan marka dee <clears throat> haweeneyda muslimadda iyo midda aan muslimadda ahayn waxa kala soocaya waa tan haweeneyda muslimadda rabbigeedna waa adeecaysaa zawjkeedana waa adeecaysaa si gurigeeda ugu nadaamsamo jirkeedana xumida iyo khiyaanadana waa ka ilaalinaysaa ayb waana midda haweenka muslimaadka ah lagala dagaalamayo oo laga bixinayo guryahooda oo la rabo in laga saaro xishoodka oo dhan leanna waa intu haddii guriga ka baxda ka baxda ka baxdo rag ay dheehda mar walbo <clears throat> xishoodkii baa tegaya hadduu xishoodkii tagana <clears throat> waxyaabihii <clears throat> xishoodkii haddii uu tagana dee waxyaabihii qofka ka saarayay diin eyacni waxyaabihii ku dhiirigelinayay daacada rabbi inuu la yimaado ama xumaanta uu ka dhiidhiyo ama uu ka dheeraadaa baxayo meeshii ka tegayo ka zuulaya markaasaa jidadka laysku qabsanaya marka dambe walciyaadu billah alxadiidu asaabicu walcishruun xadiidka labaatan iyo toddobaad <clears throat> wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam khayru sufuufi alrijaali awaluha wa sharuha aakhiruha wa khayru sufuufi annisaai aakhiruha wa sharuha awaluha rawaahu muslim wacan abi hurayrata radia allahu canhu waxaa laga wariyey qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama khayru sufuufi rijaali ragga sufuuftooda kan ugu wanaa ugu fiicani oo ugu kheyr badan awaluhaa kan hore waay wa sharuhaa kan ugu shar badanna aakhiruhaa kan ugu dambeeyo waaye wa khayru sufuufi nnisaa'i haweenka sufuuftooda kan ugu kheyr badanna aakhiruhaa kan ugu dambeeyo waay wa sharuhaa kan ugu shar badan kan ugu shar badanna awaluhaa kan ugu horeeya waaye rawaahu muslimun muslim ayaa wariyey xadiidka fi lxadiidi xadiidka waxaa ku sugan ana khayra xaalaati nnisaa haweenka xaaladahooda ta ugu fiican oo ugu kheyr badan waa xiina yabcudna marka ay ka fogaanayaan can irijaali rag markay ka fog yihiin alajaanibi rag ajaaniba markay ka fog yihiin bay ugu xaalad fiican yihiin nabigeenu sidaasuu yidhi sala allahu calayhi wasalam fa fii afdali lbiqaaci dhulka meelaha ugu fadliga badan wahiya almasaajidu waa masaajidee dhexdeeda xaha shaaricu ayaa shaaricu wuxuu booriyey shaaricu waa alle rasuul waxay ku booriyeen cala rijaali ragga iyo wannisaa iyo haweenkiiba an yabcuda kullun mid kastaa inuu ka fogaado minhumaa iyaga ka mida canil aakhari ka kale waa meeshii ugu kheyrka badneedee cibaadada loo soo aaday waalmustantaju shayga laga natiijada laga lagala baxayo min hada alxadiidi xadiidkan laga lagala baxayaa waxa ay tahay ama laga dhiraan dhirinaya xadiidkan ana alikhtilaata isku daranka bayna aljinsayni ragga iyo dumarka ay isku dhex darmaan manhiyun canhu waa mid la reebay waay wa akhraja alimaamu abu dawuuda raximahu llahu wuxuu soo saaray fii sunanihi can cumara bni alkhadaab radia allahu canhu qaal waxa uu yidhi low taraknaa haddaan ka tegin lahayn hada albaaba iridkan albaabkan linisaai haweenka haddaan uga tegi lahayn naagaha lakaana xasanan yani hal albaab haddaan iyaga siin lahayn oon iyaga u dhaafi lahayn yacni ilmasjida masjidka u ujeedaa qaala naaficu naafici wuxuu yidhi falam yadkul minhu bnu cumara ibnu cumar kama gelin albaabkaas xataa maata ilaa uu dhintay ka dhintay albaabkaa ma isticmaalin mar dambe haadaa yadullu kani wuxuu ku tusayaa calaa xirsi asaxaabati saxaabada dadaalkooda ay ku dadaalayaan cala alibticaadi ka fogaansho can ilikhtilaad in laga fogaado isku daranka bayna aljinsayni rag iyo dumar ay isku isku dhex jiraan ayb siday saxaabadii yani ay uga fogaan jireen maantana innaga meel walba waa la isku dhex daran yahay nacam iyadoo la awoodi karo in la kala bixiyo rag iyo dumarkii si aanay fidna iyo waxba uga imaanin ayaan la yeelaynin oo markaa haween indha adag baa soo baxday marka haween marka xishood baa lagu aqoon jiray waxaa soo baxaysa marka haweeney indha adag oo raggii hortooda waxay doonta ka sheegto oon xishoonin waxaa keenaya marka bawaabadiisu waa ikhtilaadkaas marka meelaha madaarista iyo meelaha laga shaqeeyo iyo intii la awoodi kara ikhtilaadka in laga daayo lagana fogaado ayib meesha marka eh, dadka hadda waxaa aada la yacni soomaalida dhaqankooda iyo waxbaa la sheeg sheegaa waqtiyadan dambe ee dhaqanka soomaaligu waxyaabaha ugu wanaagsanoo uu leeyahay lagama qaato ee waxaana lagu qasbaa ama yacni la faafiyaa midka aan fiicnayn yani dhaantada iyo welisaqada iyo ciyaarahaas baa lasoo nooleeya hadda xataa rag waxaa soo nooleynaya wadaaddo ahaan jiray ayaa oo jaamacadahooda iyo usbuucyo iyo waxaa ugu sameynayaad arkaysaa dhaqan baan soo nooleynaynaa bay leeyihin xishoodkii ma soo nooleynayaan leanna haweenta soomaaliyeed ee baadiyaha iyo ku dhaqantae joogto haween xishood badan bay ahayd oo rag inay ag socoto iyo inay raggii ku hiigata iyo waa ka xishoon jireen arrintaa iyadaa la faafin maayo marka dad ibliis dad ibliis ou raranayo waay nacam oo shayaadiinul insi waljinni iyay markaa yacnii yaa rartay fududaystay kaxaystay oo ka faa-iideystay ilaahan ka magan galnay gabadha muslimadda marka waxaa inay iska ilaaliso hadday jiraan jaamacado yacni rag dumarku kala baxsan yihiin waxa weeyaan qofku inuu kuwaa dhigto waay maahan midaan inuu yidhaahdo tanaa fiican oo ka waxbarasho fiican darteedaan u aadayaa midaadaabaa ilaahay kuu barakaynaya adiga ikhtilaadka aan lahayn oo kala soocano akhlaaqda ku dhisan kuwan laftoodana maanta dadka nool waa waa cubaadu diinaar waay waa la ogyahay haddii dadku ay istaagaan oo yidhaahdaan ma dhiganayno innaga jaamacadihiinan qaabkan ah oo dadka akhlaaqda looga xumeeyo iskuulladiina sidaasa ma dhiganayno ka kalaan rabnaa oon dhiganayna hadday dhahaan kuwan laftooda iyagoon diin u yeelaynin bay dhaafayaan iyagoo diinaarkooda iyo dirhamkooda fiirinayo marka dadkan waa in lagula dagaalamo qofkan adiga diintaada la dagaalamayo waa inaad ula dagaalantaa adigana usluubkii isagu uu garan karo markaa oo uu kaga joogi karo waxyaabahaas ayb dhaqankii saxaabadana waa ka fogaansho laga fogaado can alikhtilaati bayna aljinsayn qaala alimaamu اnawawiyu raximahu llahu fi sharxi saxiixi muslimin cinda sharxihi lihada alxadiidi markuu sharxayay wainamaa fudila waa la fadilay aakhiru sufuufi الnisaa haweenka sufuuftooda kan ugu danbeeyo ayb haweenkii alxaadiraati xaadirayay maca rijaali ragga la xaadirayay salaada libucdihina waxaa loo fadilay ee safka ugu dambeeya libucdihina fogaanshahooda min mukhaaladati rijaali ragga dheehidooda ay kafoga ka fog yihiin wa ru'yatihim iyo ragga aragtidooda ay ka fog yihiin wa ru'yati rijaali wa tacalluqi lqalbi bihim wa tacalluqi alqalbi qalbiga tacalluqiisa iyo ku-xirnaanshihiisa bihim iyaga oo ku tacalluqay ka fog yihiin cinda ru'yati xarakaatihim dhaqdhaqaaqooda aragtideeda agteeda wa samaaci kalaamihim hadalkooda maqlidiisa agteeda wanaxwi dalika wadumma waa la eedeeyey awalu sufuufihinna haweenka yacni sufuuftooda kan ugu horeeyana waa la eedeeyey licagsi daalika arrinta cagsigeeda darteed baa loo eedeeyo raggii xarakaadkooday la soconayaan qalbigooday ku tacalluqayaan ee waa u dhow yihiin oo mukhaaladay iyo waxaabaa yaa dhacayso wahaakada wallahu aclam buu yiri wa min almu'sifi jiddan marka waxaan ihi waxyaabaha laga xumaada waxaa ka mid a ah kayfa sida ahmala uu u ihmaaliyey jullu lmuslimiina muslimiinta badankood can hada alamri arrinkan sida ay u ihmaaliyeen oo ay u dayaceen rijaalan wa nisaan rag iyo dumarba waqad awratha dalika arrinkaana wuxuu dhaxal siiyey alfawaaxisha fawaaxish waalmunkaraati iyo munkaraat fahal antum muntahuun war ma ka reebtoomaysaan yacni ka reebtoonaada waay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed